dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan garab wanaagsan gudaiyo dibadda guudahaan dadkeenna gibdhigin ku nooloog gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda guudahaan dadkeenna gibdhigin ku nooloog gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan waa tahay saaxiibayaal mar kale galab wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkii galab wanaagsan barnaamijka intuu soconaya waxaad ku dhegeysan doontaan kaalimaha suugaanta kuwii hore iyo kuwii dhexe intaba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 dhamaan iyo dhegeystayaasheen waxaan leenahay galab wanaagsan aad iyo aad galabta waxa weeyaan deeqa galabta mhm. cilaankaaga baxaya <laughs> todoba maga soo baxday adig galabta lay aragtaa soo maahan ya galabta ku jeeda mm, mm, kan toddobaadka hore ka imaaday haye saas maa leedahay mm, ma igaadaysaa hadda indhaa cadiga marinaysa <laughs> maya maya galabta waa aad u faraxsantay faraxe sirta ka dambeysa waa naga dabageys walaahi deeqo galab kasta barnaamijka islageena waa faraxsanta ay dhahdaa koo dheh <laughs> malaha markasta iskabsar aa ah, faraxsana umaleynaya maya maya galab wanaagsan marka jooga le waa dhegeystayaashu <laughs> may adaa umaleysid galab kasta faraxsanahay ah, deeq soo dhawo ku siyaadiyo mhm. eh, alaaba barnaamijka galab wanaagsan inta aanan u gudagelin waxaan mhm. ku dahafuranaa mid kamid ah kalimaha sugaanta aada iyo ee eh, haddii aniga aan kaa qaato mhm. waxaan aadayaa heesihii hore waxaan soo qabanayaa mhm. hees uu ku luqeeyo fanaanka codka macaan cumar dhuule heesta waxaa la yidhaahdaa qadar dhacay caanaan maale mhm. qaladna waa la sixii jiray labadaysu qalantana qaar kala dilaayo isu qoonsadaa jira wuxuu leeyahay calaf laga quustee qaban qaabadaan waday qormaadii aan tegiilayn ayaan weli qorsheeya fanaankan oo doono anigu saaxiibada horta aad ay dulqaad badan yihiin <laughs> eh, eh. Eh, wax ka yaabin <laughs> <laughs> shaqo mugulihii gabdhe fanaankan oo dhammaystiri doono calaf lagama quuste qaban qaabadaan waaday qormaadii aan tegiilay ayaan weli qorsheeya wadna hadhiga qaadiyo qalbiga ku jibay ka qaadiyo qalbiga ku jabay qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodoqodob u sheega qayrkeedu rooney qiimaad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u iyo joogiyo qalabka iyo heesaa quyar socodka laafyaha markad luga qaadiyo utonkay joog iyo qalabkayo heesayar socodka laafyaha markad luga qaadiyo kala qoran waxyahaaga waxyahaaga kala qoran dhexdaad qalanca muudiyo qortiyo cabadhyaha dhexdaad qalanca muudiyo qortiyo cabadhyaha sunnayaasha qalin kale timaha dhabarka qariyo ama kugu qadarin kiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasa ama kugu hablihii quraysheed halkii fardowsi hablihii quraysheed qoonkii fardowsi qofkii qofkii adi ku eegiyo qofkii qofkii adi ku eegiyo indhihii haweenku qushuucan indhihii ku qaayibay haweenku qushuucan qadarkii ku ooma quruxdii adduunyada qadarkii ku ooma quruxdii adduunyada kuusii qaybu waayahay allayleh waxbaa ka dhacay qadar dhacay canaan ma leh qaladna waa la sixi jiray labada isu qalantana qaar kala dilaayo isu qoonsadaa jira mhm. calaf lagama quustee qabanqaabadan waday qormadii aan degi lahayn ayaan weli qorsheeyaa waxaa kaloo kasii mid ah. iyo aad mhm. wadnaha dhiiga qaadiyo qalbigaa ku tabayee u urooney qiimaha aad leedahay waa inaan qorsheeyaa qodob qodob u sheegaa gabadhiyaal amaana mogtay qotonkiiyo joogiyo qalabkiiyo heesaha qonyar socodka laafyaha markaad lugaha qaadiyo waxyahaaga waxyahaaga kala qoran ayuu leeyahay mid mid buu udhigay haa dhexdaad qalanjo moodiyo qoortiiyo cambaaryaha qosolki wuxuu yidhi qosolkiiyo jaleecada waxaan kugu qiyaasaa ama aan kugu qadariyaa hablihii qureyshaad qoomkii fardowsad aad iyo aad qofkii wuxuu yidhi mhm. qofkii adi ku eegiyo ama indhihii adigu ku arkaa mhm. indhihii ku qaayibay wayba qushuucaan qaadirkii ku uumaa quruxdii adduunyada ku siiyey qeyboo lagaa qaadi waaye ereyada fanaanka kalema dhicintay qaay malaha amaanta wuxuu ugu badayhadaa eh, ammaanto hmm. gabdhaha ammaanta aada u jecelyihiin hadda eray ammaanoo ka maqan maba jire <laughs> aad baa u jeclanahay been ma ahan mhm. eh, fanaanka codka macaan cumar dhuule ayaa ku luuqeynayay barnaamijkeeni galab wanaagsan aynu daafur ahayd haystaan aad iyo aad bal markaana dhankeyga aad inaad daqa kaalmaa sugaantaan oo kusii soconaynaa waaya maxaa isleeda farax bay soo qabanaysaa waxaan isleeyahay kolley aniga maadaamaan dhinaca iyo heesihii hore aaday mhm. markaan xaggii dambe amiti maadaama isleeyahay xagga horena waa kugula jiraa laakiin gadaal baan u dhiganayaa waayahay <laughs> waxaa noo soo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo farxaan yare heestan waxaa la yidhaahdaa haddaan waddadii ku dhacay oo haddaan ba indha yeeshay isweynayban jawiga wada qaadanaa waqtaanu huraa asxaab warkooda tartaa u dhigay dadkaanu isweynayban jawiga wada qaadanaa waqtaanu huraa asxaab warkooda dartaa u dhigay wadaad baanahay hadeer dadkaanan ka waaniyaa walaaca jacaylka iyo wadnaha sida looga jabo wadnaha sida looga jabo wadaad baanahay hadeer dadkaanan ka waaniyaa walaaca jacaylka iyo wadnaha sida looga jabo wadnaha sida looga jaabo waxaadi badiyo dhibkii waxaadi baartaa ka weyni waxaadi badiyo dhibkii waxaadi baartaa ka weyni ubaxanaadii wadana walaalnimo iigu dhiib ubaxanaadii wadana walaalnimo iigu dhiib waxaad ibadiyo dhibkii waxaad ka weyni waxaad wadana walaalnimo iigu dhiib ubaxanaadii wadana walaalnimo iigu dhiib dhibaatii ku dhacay noloshiiga waalatiyo waxaan ku qoslaa markan hurdada iska waay jiray haddaan waddadii ku dhacay noloshiiga waalatiyo waxaan ku qoslaa markan hurdada iska waay jiray ma weynido sawirka wejigaaga iyo weedhaada inaan maqlaa qalbiga ma wareeriyan qalbiga ma wareeriyan dadkana kama weynido sawirka wejigaaga iyo weedhaada inaan maqlaa qalbiga ma wareeriyan qalbiga ma wareeriyan waxaadi badniyo waxaadi baartaa ka waxaadi badniyo dhiibkii waxaadi baartaa ka weyni wadana walaalnimo iigu dhiib ubaxanaadii wadana walaalnimo iigu dhiib laylala waxaadi badniyo dhiibkii waxaadi baartaa ka waxaadi badiyo dhiibkii waxaadi baartaa ka weyn ubaxanaadi wadana walaalnimo iigu dhiib ubaxanaadi wadana walaalnimo iigu dhiib waxaad ibartiyo dhibtii waxaad ibartaa ka weyn waxaad ibadiyo dhibtii waxaad ibartaa waxaad ibartaa ka weyn waxaana i wadana walaalnimo igu dhiib ninkan jaceylku uu soo marooba ka shalaynaya walaala jaceyl ma laga shalaaya jacaylka waxaa waaye markii eh, qofkii aad jecleed aad weydo mhm. Mhm. markaasoo kale waa xanuunka maya laakiin hadda wuxuu leeya waa xumaysay oo waxaa yani waxaan ku qoslaa markaan hurdada iska waayi jiray daraadaada ee hurdada iga tegi jirtay layaabadhanka kalena wuxuu leeyahay waxaad ibaday waxaa ibartaa ka weyn taasna waa cashirkii aan ka qaatay miya mhm, ubaxaan adii wadano walaalnimo horta fiiri nolosha walaaltinimada wax dhammaanayo ma aha moogtaa aada iyo aad walaaltinimada eh, wax dhammaanayo ma aha jacaylka xataa guurka wakti mhm. waa dhammaan karaa mhm. sababto qolofaan waa kala tegi kartiin laakiin haddii walaaltinimo ay tahay eh, wada xiriirkiinu marnaba ma dhammaado ma lahan cadaadis xataa ma lahan oo maxaa taleefonka iga qaban weysa iyo maxaa iisoo wici weysa iyo waxaas dhan ma jiro ma fahamtid waxyaaba igu yaabka wadnaha waxaa kamid herada ah ku jiray mhm. wadaad baa nahay hadeer dadkaana ka waaniya sida wadnaha looga jabo aada iyo aada jacaylka micnaha waxbuu kasoo maray eh, saan filayo mhm. dadka wuxuu ku yiraahdaa haye iska jira aada iyo qofkii maaragtaa wax mhm. soo maraba tababaro iska noqdaa markaan <laughs> tababarkiisa dadka qaata ku jira deeqa aa ku jirtaa waayahay deeqaay kaasoo qabsaday maa nooga sheegtid marka wax maya maya <laughs> barnaamij wanaagsan qabiisan aan ku jirnaa marka aan kuu daynaya dhankaalma sugaanta waayahay heestii hadda horta yaa ku luuqeynayay waxaa ku luuqeynayay farxaan yare farxaan yare ku luuqeynayay mhm. waa hees aada u macaanay ahayd barnaamijkeena galab wanaagsanna qayb bay ka ahayd inta wadnaha ka jabtana dee waxay u ahayd niyadhis mhm. niyadhis soo maahan <laughs> adigu intaasaa ku jirtaa heestaa maadaama cashira jira la aan ku jira iska jira hadda kadib ha <laughs> micnaha mhm. wixii hadda kadib imaan lahay Mm. jacayl lagama maarma laakiin saas lama dhihi kara jacayl lagama nolosha jacayl ku dhisantahay haloo tataagsado ama ha loo taraaraxo laakiin eh, jacayl la-aan ma soconayso <clears throat> aad qof ku jeclaado mhm. adina wax aad jeclaatid waaye mhm. eh, kaalimaha sugaanta maan kusii soconaa mhm. waayahay Eh, marka waxaan soo qabanayaa hees kamid ah heesihii dambe waxaa ku luuqeynayo waxaa la yihahdaa salaan diiran hooyoy eh, waa hees cusub jango ayaa ku luuqeynaya marka waxaan leenahay saaxiibada dhegeysa haboon

haysataa qodan quruxu baaladu haysataa laba ubad khilohoy wanaagsandaga iyo qoyskii hilgala rabbiga idinka dhigo cidda dhaqan hablaawadu haysataa qodan qurux oo baalwadu haysataa cidda dhaqan hablaha wadu haysataa waa habeenku jacaylkiinu dhabo

odaquro obaalwado hidda dhaqan ablahawado haysata odaquro obaalwado hidda dhaqanka guruwil halyeegeeyo qayb ugaas wato oo kuhana ubaalwadane ku weligayw qayb ugaas wado oo kuhana hubaal hodanay ku jecel hidda dhaqan hablaha wado odan qurux hubaal wado xanimuun dalka qooyo waatay hidiya dhaqan baa lagu xidhi abaqira hooygii awowgeen salaantiiran hooyo baadodhan

habliyo wiilankeela kuu tumi hodanay la cayaari doontaa hanadow la cayaari doontaa animuun dalkii qooyo adtegi hidiyo dhaqan baa lagu xidi habaqiro qoygii awowgen salaantiirkan hooyo bahdoodhan burwada dhaanti oo cayaaraha habliyo wiilan waayahay waxbaa ka dhacay anigu mar uun dalkii hooyo waan tegi waayahay eh, aad iyo aad waan filayaa dhegeystayaasha inay eh, saro kaceen fadhigaa laga kacaari galabtee mhm. heeskaas aad kuu macaan barnaamijka galab wanaagsanna bay ka ahayd qeybbay ka ahayd markan waxaan isla soo gaarnay deeqaa xilligii aan wada dhegeysan jirnay sheekadeenii xurmo daran iyo xariir dumar balse waxaan ka horeysiin doonaa qadar yar oo adeega bulshada ah wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta lix iyo ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar waana fikradii xayr cali rooble ilaahayow imtixaanka markuu ii dhamaado iskoolkan dambiirudkiisa male warkay abaalkiisa laakiin bujaari kariye haadaa wasalaam khayr iyo bishaaro hay saaxiibtay sumay waabe xag wax fadhi maalmahan mis arkine hay sumay ii waran see caafimaadkaaga bay saabriin see tahay waa fiicanaha alxamdulilah ilaahi ma hadiis maanta imtixaan le qosol qosol iyo waxaas ma jiro walaalay horta maxaa soo diyaarisay horta midaa ku sheega ani maadada su iyo jawaabo ah waxaa direen fiya cabdiqani mudqanidow cabdiqaniga fasalka gadahaal fariistaneh aan su-aalihii jawaab diyaariyey xalaa waxaa ku dhahay abowow su-aalahan jawaabahan ma iisoo dirtid gruubka soo hmm. qorqora whatsapka aan leenahay galaas kama arkino hmm. marka waxaa ku dhahay maa su-aalahan jawaabahan iisoo dirtid markaasuu iisoo diray su-aalaha jawaaba lagu keena ma ogi laakiin su-aalaha jawaaba oo dhammaan maadada laga diyaariyey waaye maadaama hal sac ka dhiman tahayna ishleeto marsiiye hmm. hadda xagga isla fadhiisanaynaanoo waa wada aqsananaa xaggana fadhiisino marka taariikha maanta maanta ani waa kaa soo hormaray waa soo dahday sheekan kuu haayaa isku fasal maadaama imtixaanku galeeno horta su-aalahan waa wada qabsanayna ma fahante imtixaan ani gadaa hore haddaa fadhiista ani gadaal makuusoo fiiri kari waa cabsanaa ma fahante ay haddaa hore fadhiista ani gadaal ma soo fiiri kartaa maya masoo fiiri karin laakiin waxaa samaynaynaa eh, dhinacaas kala fariisto oh maya ani mid ayla sahrano inaa ani gadaal fariisto bilmatir markaa gadaal kursi alifadis kursi ka dambeeya markaa fariisto hmm. su aad u baahan tahay haddaa ii taabatidni aniga ku jawaabin karaa eh, jawaabahaaga saa u waa ii sheegay leenoo sax maxaa ka dhigtay sax koo maxaa ka dhigtay sax labo maxaa ka dhigtay saas leelahay baaqaa samaysaneena ha baaq laazim de haddaan xitaa baaqtaminina hadalna le qosbana laakiin mana fahmaayo hadda hal saaca ka dhiman eh, waa las ilaalina waa ogtahay haddii lagu qabtana taas waa fasalka dhan waa lagaa saara kacabsan adi waxaas waa ka badbaadayna insha allah ii war maxaysa oo kale waamaan xaafad miyi imaanayso walaale qof xun aan qabtay qof xun noqon walaa baa guriga la gabar ka ahay maahan oo mashquul imtixaan akhrisna aad galay saas imtixaan ma akhriyan markaa buug soo qabto qadaa nafta ii maanta dhan qadgal mar youtube fiiri mar facebook fiiri mar wasab fiiri mid kale aa ah, walaalkaa saabir ma wuu jeedi maante saabira ah, saabir wuu joogaa meelahaan uu jiraa imtixaankii waxyaabahaasoo iska fifiirina wiilashaas ula joogaa ah. marka saabir miska warhaysan idinka saabir maalmahan xataa adi maalinka iyo kaa dambeysay kadib is arkin been badanaa bala kugu dhaca hadda waxay leedahay mis arkin anaa fariintae soo dirtana waa fiirsadaa balaaha kuu habsata saabir warkam dhabku sii eh, iyada u taala laakiin waxaa khaldamaamaxaa jira abaahay maxaad kula hadlaysaa abaahay imtixaankiina maxaa imtixaan soo maglarna madax dhan jaam waa iswareerinin walaashee iswareerina korbiya ku qab imtixaankaas ka akhrino mhm. dalakhan sii imtixaanka hay bal ilaah noo fududeeyo walaalay gacalis walaahi bilaa talaayo imtixaanka mid adag waay ku dheh ilaah noo fududeeyo midka ustaad timweyn waxaa ku sheegaa saabir su-aala usoo diray makusoo diray yaa ma u sheegaa mase iska dhaafa may waa ka qarna abaa su-aalo sidee ah su-aal maxaani ustaad timweyn ma xasuusataa midaa ku sheega soo masaaxiibtiya tahay ma fahamtay wax ma kaa qarinayo ma xasuusataa maalin aniga adiga iyo saabir dhedeena wada taagnayn oo ustaad timweyn an soo galay dhihi jir ma xasuustaa horta walaali waa xasuustaa ha waa xasuustaa waxaa raba inaa ku weydiiyo taas haddana waxaasraa iska daa faaro aan ma gala moogtahay adalak baa khaldanta bahayo saaxiibna waa ila tahay wax saaxiib camalna miyadi eh, wax maa ii sheegta naftada eh, say kuu weydiinaade xoolmaa tahay waxaa weydiine waxaa ii weydiine qofka tuhum markuu kaa galo bilmatala walaalaa leeyahay moogtahay darisaa leeyahay saaxiibaa leeyahay bayo waxaas tuunkaas igalee maxaa ka jiro may haddaa ku weydiinaabo hadda waxay weydiinanaa kula soo maagee waa ila soo maagtay waa ku weydiinaa maalinkai aniga saabiroo nalceliya adna waa gashay sababta u gashay anyway macalinka anima fahamsaneen ani sabab hayb waxaan isku dhufsata waxaan isku dhufsada ina xiriir hoosan iga dhahay ani macalinka horta isku dhufsigaaga muxuu ma macalinka ani markaas isgaadgaad igu hay ma fahanti yani waa ku rabaa toos ma ii dhihin qabtan xiriir iga dhahay hadaa dhaho walaalka uge laakiin walaalka da u geysanay ninka khidada keena waay bay already wuu biyogaheemahu ee naagta la yiraahdo sumayo macalinka markaas ani wuu i rabay ma fahanti laakiin ani ma fahmaynin mm. ee xiriir oo ii soo bandhigtay gabadha yartoo ilaalat markan sagal sagal waxbay akhri taqaanaa ma fahamti waxna way qori taqaanaano waxaa sameysay sagal telefoonkeyga heeso uu fariin usoo diray waa ku waa ku jeclahay waxaasuu dhahay sagalna anaa kaa darna dhahdano war fiiri waxaa laga yaabaa in ay aamineyninaa laga yaabaa laakiin anay aamintid iyo inay aaminin isku kamid laakiin

ma haddee samaysayna ani waa ka noqon waaya maku dhahay ma rabin laakiin waxaan isweydiiyey macalinka ma kural haddaan dhaho maadada i rido saas darteed walaalkaa saabir xitaa wuu ila ogaa ma fahamtay maadaama isku fiican nahay oo saaxiiba nahay wuxuu ii sheegay aragtidaasaa keenay wuxuu igu dhahay macalinka haddaad ku xumaysid imtixaanka wuu ku ridaa wad ma marka waala hadhadlaa suaalwalaalkaa ah, maahanoo waa soo weydiin kartaa may walaalkii waaye walaalkii haddaanaan moogta waxyaabaha qaar kama hadalno maya qasab maahna ka hadashii laakiin hadday rabtid waa weydiin kartaa rag iyo rag la-iib oo walaalaa tihiin walaalanaanay laakiin iyadoo saas ay tahay maaragtay oo mhm. walaal la yahay mhm. haddana waxyaabaha qaara laakiin waay ani isaan dhan iyo cadaadinuu saaca maya waa kula yaabanahan abaayo warka ku wadaanheekada kuwada ee su-aala shibacniku iisoo diray su-aalaha saabira u diray adi xitaa maxaa dhacay sumay teleefonkaaga qof maahay waa kuu soo diray habeen horeete waa ilaawaba maskax dhan ma jirto moogta imtixaan iyo dagaal malay u ka dirsay naagti ilaah sumay sagal hataa ku wuxuu walaashay waay tiir waa ku jeclahay walaa been mahane malay u ka dir abaasaan dhan inay cabanaan jirnaa taleefanka horta ma ku badnino waa fura waa fiiriye xitaa inaa weydiisaa sugaay su-aalaha kusoo dira jawaabooduna si jiraan su-aalaha dhan waay jawaabaho iska wada akhri hal aqli sameey su-aasha afraadoo kale qalad saabir waxaa ku dheh su-aasha shanaad qalad anna hal su-aalaasoo qaldaa si oona looga shakinin walaahi bilaatala aad lee qaldi karta maan dhammaantood waa saxi karaan haye haye insha allah abaayo insha allah taasa isku ognaanay ma maxaalaha imtixaanaadka maadooyin kale maha mhm, kutooda macalinkaas afaariis ay u badan halkiis maad inuu iridaan kacabsad maahane walaa an warkiis dhan migu socdo an wiil kale tahan jeclahay oo ku haysta ma rabay abaa qof eh, naftaada qofee rabin naftaada qofee rabin wiila jeclahay abaahante eh, marka marka banaagtan khiyaanooley waay gabarna walaalkeen shukaansaneen inaan jeclahayn dhowsa hay ninkaa jeceshaa ma ii sheegta hadda soo walaa saaxiibtaa ah meydhino yaa jeclahay maa dhihi karaa baad adeeg badaniya maya mahanya waa ka qarnaa mid kale balnaan ka qaada mawdo inaa qaryo maxaa dhacay maanta dhanna hoos le maxaa bayo imtixaanka beriyaa ka fikirwayaan su-aalaha la isoo diray waxaa la duke calaf nasiibku caano ku hel wuu leey calafku ku cabo ma lahanalahi ma fahamte marka waxaan leeyahay waa laguu soo diray nasiibka waa heshee calafka amaa heli weysaa waa fikir weya marka su-aalii ii sheegina baaba fiiri saaxiibtayaa tahay iyo maxaa la dhahaay islama waxaan kaa qarinaa maxaa kaa qariyahey hadda had saas maa ana hadda waxma kaa qarin wiilka jaceylka midka ahne imtixaanka markuu ii dhamaado afarta maad waxaa dhiman labaa galnay sideeda imamaho mhm. intaas ma kartaa waa ku sheega fartankaas xitaa hadaa ratid waa kutusaa waa kanahan kule wiilkaani walaashiia tahay saaxiibteeta marka kudhahaaya daacadayga tahay xaafada markuu imaan doonaa kudheh insha allah ilaah noo fududeeyo intaasa inoo joogto dhegaystayaal qaybta lixilabaatanaad ee sheekada xurmo daran iyo xariir dumar qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo Thank you. waa hagaag saaxiibayaal aan halkaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaha lahayd ee xurmo daran iyo xariir dumar oo qeyb aad u xiiso badan marays barnaamijkeeni galab wanaagsan qeybihiisii dhexe ayaan isla maraynaa deeqa aada iyo aad markan kalma suugaanta ayaan jaleecina waadaata kuu sheegay kayirana waa kaaga daba imid hore mhm. waxaana saqoonaya markaan ay ku luuqeyso xaliimo khaliif magool allah u naxariista waxaan jira jacel dhiig lagu qoray jacayl dhiig ma lagu qoray mhm. waliduux ma loo shubaye qofna saanta dhawarkiiyo ma u beelayseeda waa layska jijabsanaa meeshaan raalli aada saacibi <laughs>

laysu dhimanan nafta laysu dhiiben sow maaha dhalanteed xaliima khaliif magaal ilaah unaxariista aamiin ilaah unaxariisto mm-hmm. iyo jacayl dhiig lagu qoray mm-hmm. jacayl dhiig lagu qoray weli dhuux ma loo shubay mm-hmm. eh, eh, eh, waxaa arkay xiliyadii hore maaragtay horta waxaas ani ku daawaday koley baraha bulshada ka arkay iyadoo dhiig wax lagu qorayo <laughs> sidoo kalena waa arki jiray dad maaragtaaye mhm. waxaas laakiin qalad aada weyn waa qofka inuu jirkiisa qalo sakiin inta mhm. qabto magaca qofka ay jecel yihiin ku qoraayo gacantii mhm qofkaas camal naftiisu maaragtaay mhm. uu dhaawacaya qofkijecewaa qofkan <laughs> magaciisa aad maaragta isku qalqashay mhm. eh, haduu beri meel cidlaa kaaga dhaqaaqo mhm. jirkaaga sidiisiibuu u qalanyaa soomaaana dembi may <laughs> dembi waa inaa naftaada dhibaataysataa aad aad balwaaya markaan deqa dhanka kaalma kusii soconaynay waayahay eh. maadaama aan soo qabana heesihii kelkeliga aad aad barnaamijka ha heesaha dhanaab waxay yihiinba kuwii hore hore kuwii dhac kuwii dambe kelikeli lamaana mm-hmm. saaxiibada kulliba waan kaa qabtireynaa inta barnaamijka uu hawada ku jiro mm-hmm. eh, markaan waxaan aadayaa heesihii dambe mm-hmm. hees ay ku labada fanaan ee da yar ismaaciil aarka iyo wardahabi ayaan ku leeyay aynu wareegnay dharaartii aan biyaynay ubaxan baxayay isgaadhay bilaa sanadkii u dhee bishaaro ayaan ku leeyqalbigan bukaya la jiifay xanuuniya nabar ku baahay bidhaantiyo erayadaada markuu ka bogtuu ka toosay dibtay waayu badine dhigan bukay ee la jiifay xanuun iyo nabar ku baahay bidhantiyo erayadaada waarkuuka batuuka toosay iibtay waayu badeneacaylkiyo barakadiisu si aanay u buubineyka isfaham baa lagu bilaayey isdiidiyo buuqa joog haddaan ka badbaadnay waalib ilaahay jacaylkiiyo barakadiisu si aanay ubuubin eega isfahan baa lagu bilaayay isdiidiyo buuqa joog daanka badbaadnay waalid wixii ballanee aan gaadhnay inaan qofna baal ka dhaafin kalgacalka lagu bislaaye buka iga halkaada ka joogto bilaahi malay sida uudkama baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u bado weedhiyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu boog kiniin kuma bin karaayo kiniin kuma bin karaayo iyo sida uudka maha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u weediyo hadalkaad ku baqdo bishimaha eraygaad ka sheegto intuu baad idhayayo kinin kuma bin karaayo dhulku iyo sida uudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad jeceshaa ku beera qalbigu farxaduu u baahdo weedhiyo hadalkaad ku baqdo bushimaha ereygaad ka sheegto intuu boogdhigayayo kuma bin karaayo iyo sida uudka maaha baqaaradu ay gadaani qofkaad secesha ku beera qalbigu farxad uu baado wediyo hadalkaada ku baaqdo alla ilaahay waxbaa ka dhacay heeskaasi aadka u macaan waxaa ku wada luuqeynayay labada fanaane aan kala dhicin ismaaciil aarka iyo weliba wardahabi barnaamijkeeni galab wanaagsan ayayna qayb ka ahayn deeqa aad iyo aad faragabagabadii baan isla soo gaarnay aad iyo aad gabagabadii barnaamijka isla joognaa saaxiibada sharafta leh mm. waan u mahad sida quruxda leh ay noola socdeen waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waan idin jecelnahay mm-hmm. eh, sidoo kale waan u mahad celinayaa oo farsamada ku jira galabta mm-hmm. iyo dhammaan dhegeystayaasheenaba aad iyo aad markaa heesta gabagabada heesta gabagabada haddii aan ma soo qabto mm-hmm. waxaa ku luqeynaya suldaan seeraar waayahay heeskaasi ayaan saaxiibayaal idinkaga tegaynaa wa waxaana idin leenahay tan iyo kulanti dambe sidaasiyo nabadgelyo haddaan laba qalbiya lahaan laa iyo laba nafood lahaan laa gacan laba qalbiyo lahaanlaa iyo laba nafoodo lahaanlaa laguulama wadaageen oyga haddaan laba qalbiyo lahaanlaa iyo laba nafoodo lahaanlaa haddaan laba qalbiyo lahaanlaa iyo laba nafoodo lahaanlaa laguulama wadaageen oyga dileedo waan ku leeyay igula faqanide kugula mahaniye lagula malahe laabtu waa keliga waadileedo waan ku leeyay igula faqanide kugula mahaniye lagula malahe laabtu waa keliga isla'aantaana waa waa lurkayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba aluloo wadnaha labaygu ahowintaan dhuxutalaydhigin labaygu ahowintaan dhuxutalaydhigin intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu ahowintaan dhuxutalaydhigin labaygu ahowintaan la'aantaana waa waa lukayde ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu wahow intaan dhuxutalaydhigi dhacday haddaan jiri lahaa intuu kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intuu kalena aad jiri lahayd adunbay lahaan lahaa oyga laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd laba qarni haddaan jiri lahaa intoo kalena aad jiri lahayd adun bay lahaan lahaa oyga

nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu ahowintaan luxudka laydhigin labaygu ahowintaan luxudka laydhigin intay nolol jirtaba kaluloo wadnaha labaygu ahowintaan luxudka laydhigin labaygu ahowintaan luxudka laydhigin la'aantaana waa waa lukayge ladnaantaydu waa waa la joogaage la'aantaana waa waa lukayge ladnaantaydu waa waa la joogaage intay nolol jitaba aluloo wadnaha labaygu wahow intaan nuxudka laydhigin